alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى alihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah اllah baabu maa shaygii buu baab yahay jaa-ay warada soo arooray min aladila ama min alwaciidi goodi ah fii munkiri اlqadar qadarka kuwa diiday ee rumayn waayey ku soo arooray maqsuudkiiyo ujeedada baabkan waa bayaan ana inkaar alqadar yunaafi tacdiim allah waa in la caddeeyo diidista qadarka iyo rumayn la-aantiisu inay tahay mid diideyso meesha ka saareysa weyneynta ilaahay almuqtadi litawxiidihi fi rubiyati wa uluhiyati wa asmaa'i weyneyntaasi oo keensanaysa oo sabab u noqonaysa in ilaahay lagu waxido lagu keliyeeyo rabbinimadiisa iyo macbuudnimadiisa iyo magacyadiisa iyo sifaadkiisa lima fiihi min nafyi cilmi illaahi saabiq waayo qadar diidista waxaa ku jirta in la diidayo cilmigii ilaahay ee horeeyey wa munaasacat illaahi fii mashiiatihi wa qudratihi waxaa kaloo ku jirta in ilaahay lagula marmayo doolistiisa iyo awooddiisa fa yakunu dariicatan ila shirk arrintaasi mar hadday tahay arrin ay isdiidayaan weyneynta ilaahay subxaana wa tacaala oo ka hor imaneysa waxay waddo u tahay iyo sabab shirkiga ibn اlqayim wuxuu uhi raximah اllah fi shifaa اlcaliil juska koobaad saxada sideed iyo labaatan faina inkaar اlqadari inkaaru liqudrati rab diidista qadarka la diidaa waa diidis la diiday liqudrati rabi calى khalqi acmaali اlcibaadi wa kitaabatiha wa taqdiiriha awoodda ilaahay u leeyahy inuu abuuro camalka addoomaha iyo inuu sii qoro iyagoo weli aan samayn iyo in ilaahay subxaana watacaala uu qadaro dhinac kale haddii laga eegana inkaar lqadar waa nooc min anwaaci sui dani biاllahi jala wacala in qadarka la diidaa waa nooc ka mida in ilaahay subxaana watacaala laga aamino oo ama lagu malaysto waxaan ilaahay laa ku ahayn waayo dee qadarku waa cilmigii ilaaha horeeyey iyo qoristiisii iyo doonistiisii iyo aburistiisii intuba waa sifaatkii ilaahay subxaana watacaala waana sifaatu kamaal qofka markaa qadarka diidaa ilaahay sifaatu kamaalkiisiibuu u diiday weyaan macno qofka ilaahay sifaatu kamaal u diideyna qof ilaahay sidii waajibka ahayd u weyneeyey ma aha mana aha qof ilaahay subxaana watacaala sifaadkii laayiqa ahaa munaasibka ku ahaa ku sifeeyey ma jaa-i min alwaciidi weyaan macnuhu maaduna waa mawsuufa waa bimacnaa aladi bimunkiri alqadar asalkeedu munkiriina buu ahaa laakiin waxaa nuuntii loo jaray lilidaafa aladiina ankaruu lqadar waxaanu baabkan musanifku raxima اllahu tacaala qadariyada uga jeeda alqadariyaة الnufaat aladiina inxarafuu fi اlqadr min jihati الnafy dadka baabulqadar ku inxiraafay waa laba nooc qaar inxiraafkooda iyo lumitaankooda uu ku yimi diidmo ay diideen wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu sugay waa cilm llahi saabiq wa kitaabatuhu shaamila wa mashiiatuhu naafida wa khalquhu lijamiic اlashyaa qaarna inxiraafkoodi limistooda waxay ka timi min jihat اihbaat min jihat اlguluwi fi اlihbaat sugista ay sugayaan qadarka ayay talaxti ku sameeyeen waxaana taa ka dhashay inay yidhaahdeen addoomuhu awood uma laha acmaasha bal majburuuna calayha waa kuwo ku khasban ama awood waa u leeyihiin awoodoodu waa muuqaal guud unan xaqiiqo lahayn oo tahiir iyo saameyn lahayn qolada markaa qadarka diidee baabkan uu ka hadlayaa waa laba kooxood qolada koobaad waa nufaatu cilmi illaahi saabiq bilashyaa oo qolada yidhi ilaahay hore waxa uma sii ogeynba laa yaclamu afcaal alcibaad ilaa bacda wuquuciha waxa addoomuhu ay samaynayaan inay samayn doonaan ilaahay ma sii ogeyn markay dhacdo unbuu ilaahay ogaanaya hulaatu lqadariya baa la idhaahda hum kufaar biitifaaqi salaf kuwaas waa gaalo salafkuna kufrigooda waa isku waafaqeen wuxu uhi ibn اlqayim fi shifaa اlcaliil wasalaf اlqadariya qadariyadii hore kaanuu yunkiruuna cilmahu biha ilahay afcaasha addoomeyn uu sii ogaabay inkiraan hum aladiina itafaqa salafu lummati calaa takfiirihim waana kuwa salaf lumma ay isku waafaqeen kufrigooda waa sabxada sideed labaatanaad sabxada boqol lix iyo sideetanna wuxuu ku ui alfirqaة الثaaniya gulaة الqadariya aladiina itafaqa salaf calى kufri وxakmuu bqatlihim اladiina yaquluuna laa yaclamu acmaal الcibaad xataa yaclamuuha yacmaluuha walam yaclamha qabla dalika walaa katabha walaa qadarha fadla can an yakuuna shaaaha marka qoladaasi madhab ahaan hadda uma jiraan oo lama garanayo طaa'ifo madhabka hadda u nisbo sheegata walihada bu uhi alqurطubi waturika اlyowm falaa yucra yucrafu man yunsabu ilayh min almutaahiriin min ahli اbidac اmashhuuriin ahlulbidca caankaa qolo kamida oo madhabkaa loogu abtiriyo lama garanayo wاlqadariyaة اlyowm muطbiquuna calى ana اllaha tacala caalim biafcaali اcibaadi qabla wuquuciha kuwa qadarka diidee maanta joogaa ma diidana cilmiga ilaaha horeeyey wax kale diidayin waa qolada labaade waa nufaatu khalqi illahi liafcaali اlcibaad cumuumi mashiiat illah waa qolo leh ilahay wax walba waa ogyahay wa watacaala waana ogaa laakiin afcaasha addoomaa ilaahay ma abuurin yaa abuuray iyaga abuuray kadalika waxay diidayaan doonista ilaahay caamnimadeeda waxay leeyiin ilahay khayrka ayuunbuu doonay wixii sharay ilahay subxana watacaala ma doonin wayumailhum muctazila firqadda markaa madhabkaa aaminsan waa almuctazila wa kadalika shiica waa iyaguna qoladan dambe ee sugaya cilmiga ilaahay ee horeeyey iyo kitaabadiisa ee diiday ilaahay inuu afcaasha addoomaha abuuray iyo inuu doonay khayr iyo sharba gaalaysiintooda ahlusunna waa isku khilaafeen wajamaahiiru ahli اlcilmi calaa cadami takfiirihim ahlucilmiga badankoodana waxay ku tegeen inaan la takfiirin inay kufaar yihiin waa riwaaya can imaami axmed riwaayadda kale jimhuurka waafaqsanna waxay leedahay ma aha kufaar waa ahlu lbidac waxaa odhan kartaa cilmiga ilaahay kuu diiday maxaa loo takfiiriyey khalqiga ilaahi subxana watacaala iyo doonistiisa kuu diidayna maxaa loo takfiiri waaye waxaa loo takfiiri waaya labada masale ayaa kala duwan oo masalada ku saabsan khalqiga iyo mashiicadu waa masala khafiya wey marka xagga nusuusta laga eego inuu ilaahay wax abuuray khafi maaha lakin afcaal cibaad inuu abuuray iyo khayr iyo sharba ilaahay wa watacaala inuu doonay walahum taawiilaat waxaanay leeyihiin markaa tawiilaat iyo shubah taasaa u diiday ahlu sunnaha jamaahiirtoodu inay takfiiriyaan qolada labaad ee baab lqadr ku inxiraaftay ama ku luntay waa almunxarifuuna fi baab lqadr min jihati alihbaat waa kuwa sugista qadarka ku talax tegey aljabriya ayaa la dhahda aladiina baalaguu fi ihbaati اlqadr tankaruu taأhiira qudraة اlcibaadi fi afcaalihim oo ilaahay baa subxana watacala wax walba sii ogaa qoray abuuray dooray marka waxay meesha ka saareen doonistii addoomaha iyo awood inay u leeyihiin afcaashooda iyaga laftooda waa laba kooxood kooxda kooda aljabriyat lmaxda baa la idhaahdaa kuwa le addoomo waa khasbayiin ee arrinta noocaasna si cad u yidhi waa kuwa yihi in alcibaada laa qudrata lahum wala اkhtiyaara fi afcaali addoomuhu afcaashan awood uma laha ikhtiyaarna uma laha haddaad siday uga dhacaysaa hum majbuuruuna calayha bal waa ku khasbay addoonku wuxuu ka dhigan yahay mid inta garbaduub loo xidhay badda lagu tuuro lahi biyaha ku qoyin wuxuu ka dhigan yahay qofka qarqarhaya ama xumadi karkarinaysa ee gariiraya ama qofka sallaankaa kasoo siibtay ee labalegdoonaya awood isagu uu leeyahay ikhtiyaar isagu uu leeyahay waxaas ku dhici maayaan ba aljabriyat maxda baa la dhaa ghulaat ljabriin la dhan wa yumailhum ljahmiya qoladaasi waxaa matala jahmiyada waana kufaar aljahmiyatu kufaar alaaifatu thaaniya waa aljabriyat lmutawasita baa la dhaha jabriyada dhexdhexaadka ah waana kuwa odhanaya in alcibaada lahum qudra calaa afcaalihim addoomuhu waxaanay samaynayaan awood bay u leeyihin walakin laa taqdratii laakiin waa awood aan saameyn ficilkooda ku lahayn awood ay ficilkan kaga tegi karaan ama ku samayn karaan maaha ظaahiranna mukhtaaruuna weey oo kuwa ikhtiyaarkooda ku shaqeynaya fi xaqiiqatina saasi maaha laba nin oo nin aada u xoog weyaa nina itaal daraya hadday dhagax wada qaadaan xaqiiqatan dhagax ayaa sida xooga weyn kan kale waxa laga yahay inuu taabto un soo ma daahiranna maxay u muuqdaan inay wada sidaan soo ma marka saasoo kale bay leeyihiin addoomo bal qaarkood way tasriixina waxay hahdaan alfaacilu xaqiiqatan waa allah subxana watacaala addoonkuna faacil maa xaqiiqatan suuratan ayuunbuu yahay faacil miyaad garanaysaan madhabka cidda aaminsan alashcariya xaqiiqatanna waa madhabkii jahmiyada weeyaan bal aimadooda qaar ka mida ayaa xataa saa tasriixiyey shahrastani wuxuu ka soo raray waxa weeyaan imaam alxarameyn kitaabkiisa almilal wuxuu kaga soo naqilay in qowlkaasu yahay qowl shaniica oo baila oo qowlkii jahmiyada waxbaan kaga duwanay mushkilada ashcariyadana horeynu u sheegnay araaduu an yajmacuu beyna usuuli الsalaf wa usuuli اmutakalimiin waxay dooneen abwaabtii ictiqaadkee laysku khilaafay inay isu keenaan usuushii salafka ee waxyigee nusuusta ku dhisnayd iyo usuushii mutakalimiinta ee caqliyaadka ku dhisnayd oo tanna ay wax ka soo qaataan tanna ay wax ka soo qaataan oo madhab cusub bay sameeyeen cabdillahi ibnu saciid ibnu kulaab baa arrinta noocaasa u horreeyey dabeetana madhabka mamsuuqa ah ee labeebka ah siduu ka cabiro sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah alashcariyatu waa makhaaniifu ljahmiya buu dhahdaa ashcariyadu waa labeebka jahmiyada labeeb waa maay waxaan nina ahayn naagna aan ahayn sooma midna aan ku caddayn marka calaa madhabi salafna maaha ma wada aha waxoodu calaa madhab iljahmiyana ma wada aha waa madhab samaysa wey qawaaciddii selafkana waxa laga soo qaatay qawaaciddii mutakalimiintana wax laga soo qaatay deetana waxaasaa ka soo baxay dee addoonku awood buu leeyahay laakiin waa awood aan taiir lahayn awood buu leeyahy waxay ku waafaqeen salafkii awood aan taiir lahaynna jahmiyadii laba asaloon isqabanayn bay doonaya inay jamciyaan xaqiiqada qadarku waa cilm ullahi saabiq bilashyaa qabla wuquuciha qadarka lagu sheegayaaba waa ogaanshaha ilaahay ashyaadu intaanay dhicin uu sii ogaa wa kitaabatu dalika fi lawxi maxfuud waxa ilaahay uu si ogaana uu ku qoray laxulmaxfuudka wa mashiiatuhu naafidatu shaamila iyo doonista ilaahay ee fulaysa wa caza wajala lijamiici makhluuqaat bima fiiha afcaalu lcibaad iyo ilaahay inuu abuuray makhluuqaadka o dhan oo ay ka mid yihiin afcaasha addoomo idan qadarku wuxuu ka kooban yahay hadihi lmaraatib alarbaca sida ibn lqayim uu ku khulaasiyey shifaa lcaliilka cilmu rabbi subxaana bilashyaa qabla kowniha ilahay ashyaadu intaanay mid jirta noqon onu abuurin inuu sii ogaa kitaabatu dalika cindahu qabla khalqi samaawaati walard intaanu samooyinka iyo dhulalka abuurin waxaa ilaahay uu sii ogaa inuu makhluuqaadka ku tacaluqa inuu ku qoray lowxul maxfuudka mashiiatuhu lmutanaawila likuli mawjuud doonista ilaahay ee mid kastoo mawjuuda gaadhayso falaa khuruuja likaainin kamaa laa khuruuja lahu can cilmi si ilah yihi wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah doonista ilaahay uu doonay wuxuu doonay u dhacay waxaanu doona dhacay iyo khalquhu lahaa wa iijaaduhu wa takwiinuh inuu ilaahay makhluuqaadka abuuray afcaashoodana ilaahay uu abuuray oo ka jirsiiye uu yahay fallahu khaaliqu kuli shay wamaa siwaahu makhluuqun afartaa arimood baa la ysku idhaahdaa qadar alimaanu bilqadarna waa alimaanu bihadi اlarbac rumaynta qadarkuna waa rumaynta afartaa la rumay cilm اllahi الsaabiq wakitaabathu الshaamila wamashiiathu الnaafida wakhalquhu ljamiic اlashyaa afartaasaa qadarkiia afartaa rumayntooduna waa maxay alimaanu biqadr alinkaaru biqadarna waa alinkaaru hadi arbac waa afartaa in la inkiro aw waaxid minhaa in la inkiro ama mid kamida ah in la inkiro waay musanifku raximah llahu baabka saddex daliil buu ku sheegay daliil awal qala bnu cumara abdillahi bni cumar wuxuu yihi waladii allihii baan ku dhaartay nafs bni cumara ibni cumar naftiisu biyadii gacantiisa ay ku jirto allah naftayda maamulaan ku dhaartee low kaana hadduu u sugnaan lahaa liaxadihim kuwaa qadarka diiday midkood milu uxudin uxud oo kale oo dahaba oo dahaba uma anfaqow dabeetana uu bixiyo fii sabiili illaahi ilaahay daraaddii uu bixiyo maa qabilahu llahu ilaahay ma aqbaleen dahabkaa minhu isaga kama aqbaleen xataa yumina biqadr ila u qadara ka rumeeya uma stadla buuri musanifku wuxuu daliishaday ibnu cumar biqowli nabiyi sala اllahu alيه wasalam uu yihi alimaanu an tumina biاllahi wmalaaikati wakutubihi warasulihi walyowm اlaakhir watumina biqadri khayri wa shari rawahu muslim marka markuu leeyahy ibnu cumar low kana liaxadihim damiirku wuxuu unoqonayaa ila alqadariyati اlأulى almunkiriina licilm illah waayo xadiidkan horta waa xadiidka koobaad ee saxiix muslim ku qoran waxa u yimi cabdillaahi bni cumar laba ninoo ka yimi xagga iyo basra oo taabiciina labadaa nin waxay ku yidhaahdeen dhinaca ayaga jihadiyada waxaa ka soo baxay dad qadarka diidan oo leh ina alamra unfun wax ilaahay hore usii ogaamo jire wuxuu markuu dhacunbu ilaahayna ogaanaya kuwaasu cabdilaahi bnu cumar hadalka noocana uu ka yidhi haddii midkood buurta wuxuudoo dahab u haysan lahaa ilaahay daraaddi u bixin laha ilahay kama aqbaleen waayo dee waa munkir lilqadar wlmunkiru lilqadarina kaafirun wey kaafirna ilaahay sadaqad iyo camal saalixa kama aqbalo xumayd ibn cabdiraxmaan iyo yaxya ibnu yacmur labadaa nin bay ahaayeen ragga u yimi cabdullahi ibni cumar marka khulaat lqadariya ayuu ka hadlayay hadalkan cabdillaahi ibni cumarna wuxuu tusinayaa muqtadaa qowlihi wa ana inkaara cilmi illahi saabiq kufr mukhrij min almilla waa in cilmigii ilaahay horreeyey ashyaa intaanay dhicin uu sii ogaa cidda diidaa ay gaaloobeen wa hada maxalu ijmac min alculamaa sayna hore sheegnayba waayo shay macluum bidaruura ayuu inkiray siduu yihi alqurطbi walaa shaka fi takfiiri man yadhabu ilى dalika fainahu jaxada macluuma min الsharci daruurata walidalika tabaraأa minhm ibn cumar waaftaa banahu bianahum la tuqbal minhum acmaalhm walaa nafaqaathm وأنهم كما قال الله تعالى فيهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله صدقada in laga أقبlo maxaa diiday kفriga ayaa diiday وجه دلالة الحديث على مقصود الباب أن فيه أن الإيمان بالقدر كله من أركان الإيمان waxaa ku jirta xadiidkan in qadarka la rumeeya inay kamid tahay arkaan الإimaan وأn tumina bالqadri khayr وشhر وman ankara rukn min arkaan الإimaani kafr arkaantaa iimaankaee lixdaa mid kamida qofka inkira ee diida beeniye rumayn waayana waa gaal wa fiihi nafyu bni cumara qabuula camali man ankara اlqadr waxaa kaloo ku jirta ibnu cumar inuu diiday in la aqbalayo camalka qofka qadarka inkira waman rudda camaluhu kulu fahuwa kaafiru qofka la dhaha camalkiisa oo dhan lama aqbalayana waa kaafir gaaloobe wey daliilka labaad can cubaada ibni samit anahu qaala wuxu uhi libni inankiisii wuxuu ka weri weliid baa la odhan jiray inankiisaasa riwaayadda tirmidi ku xusay bunaya inankaygiiyo inaka adigu lan tajidi heli maysid طacma macaan xataa taclama ilaa aada yaqiinsato ana maa asaabaka wixii kugu dhaca lam yakun inaanu ahayn liyukhطi'aka mid ku gafayo on kugu dhacahayn wamaa akhطa'aka wixii ku gafa ee ku seegana lam yakun inaanu liyusiibaka mid kugu dhacaya samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquulu isagoo leh ina awala maa khalaqa allahu markii horeysay ee ilaahay uu abuuray alqalama qalinka qaala lahu wuxuu ku uhi uktub qor faqaala wuxu uhi rabbi ya rabbi wamaada aktub maxaan qora qaala uktub qor maqaadiira kuli shay shay kasta qadarkiisa xataa taquuma saacatu ilaa qiyaamaha laga gaadhayo yaa bunaya samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اlه alay waslam oo yaquul man maata qofka ku dhinta calى gayri hada arrintaa midaan ahayn isagoo ku sugan bimacnaa isagoon qadarka rumaysnayn falaysa minii beri bu aniga wfii riwaayati laxmeda ina awala ma markii ugu horeysay khalaq allahu tacala ilaahay u abuuray alqalama faqaala lahu wuxuu ku uhi uktub qor fajaraa waa dareeray waa socday fi tilka saaca waktigaa laftiisa bimaa bikitaabati ma shay qoristi huwa isagu kaa-inun ahaanayo oo dhici doona ilaa yowm alqiyama laga gaadho xadiidkani waa صaxiix bimajmuuci طuruqihi rawaahu bihada lafظ abu dawuuda warawaahu axmed wtirmidi wbn abi shayba wغayruh lam tajida طacma اiimaan inuu iimaanku dhadhan leeyahay buu markaa tilmaamay dhadhanka iimaankuna inuu macaan yahay baa nusuustu ay tilmaantay waana masale hore inoo soo martay xataa taclam ana ma asaabaka lam yakun liyukhطiyaka ay ana maa qudira an yusiibaka fainahu sayusiibka ilaa ad rumaysa wixii laguu qadaray yaqiina inuu kugu dhici doono laa maxaala walan yukhطiaka abada wmaa qadar اllahu anahu lan yusiibaka falan yusiibaka abada ilaa ad rumaysan wixii ilaahay u qadaray inaanu kugu dhicin inaanu kugu dhacahay wa macna aliimaan biاlqadar aliimaan biاlqadar macnihiisaa sidaas inaad rumayso wixii ilaahay uu qadaray dhicistiisu inuu dhici doono ilooba ilo wuxuu ilaahay qadaray inaanu dhacaynna inaan dhac ahayn arrintaa cid wax ka bedeli kartaana inaana jirin awala maa khalaqa allaahu alqalama awaladaas dabdinteediiy sidaa loo xarakaynaya culimadu waa isku khilaafay khilaafkaana masaa'il baa ka ratibmay laba qowl bay isugu khilaafeen sida abu calaa alhamdaani uu sheegay waxaka abu calaa alhamdani ana lilculamaai qowleyni fi ayihima khuliqa aw alcarsh aw ilqalm qala walaktaruuna calى sabqi khalqi اlcarsh اkhtaar ibnu jariir waman tabicahu اthani qowla koowaad wuxuu leeyahay qaabka loo dabdinayo kelmadan awal waxay tahay waa bidami lam baa la akrinaya wawalu ma shaygii u horeeyey ee khalaqa allahu ilaahay uu abuuray alqalamu wey marka taana macnaheedu muxuu noqonayaa qalinka iyo carshiga keebaa la hor abuuray qalinka oo wuxuu u horeeyey ilaahay abuurayba dee ayuu macnuu noqonaya waxaana daliishaday qolooyinka yidhi qalinka iyo carshiga ilaahay qalinku hor abuuray ibnu jariir iyo culimo kaleo ku raacday baana sidaa aaminsan qowlka labaad wuxuu leeyahay me bifatxi lam baa loo dabdinaya oo awala maa macnuhu wuxuu noqonayaa markaa awala maa markii u horeysay xaaladii khalaqa allahu ilaahay oo abuuray alqalama qaala lahu wuxuu ku uhi ogto macnuhu markaa muxuu noqonayaa inuu rasuulku ka hadlayo xaalu lqalam cindamaa khalaqahu llah xaalka qalinku markuu ilaahay sidaa u abuurayba wuxuu noqday muxuu noqday xaalkiisu inuu ilaahay ku yihi qor ayuu xaalkiisu noqday macna xadiid wuxuu noqonayaa ana allaha amara alqalama bilkitaaba min awali khalqihi lahu ilaahay qalinka wuxuu amray inuu qoro maqaadiirta markuu abuurayba oo abuuristiisa iyo amarka la amray inuu maqaadiirta qoro wakti uma dhexayn waadix ma maaha in laga waramayo qalinku inuu yahay wixii u horreeyey ilaahay uu abuuray ayib qalinka iyo carshiga keebaa la hor abuuray masaladaas sida saxiixa waxaa weeye in carshiga ilaahay uu hor abuuray nas cad baana kusoo arooray xadiid cabdillahi bn camr bn caas oo muslim uu wariyey qaala samictu rasuul lah yaquul kataba allahu maqaadiir اkhalaa'iq qabla an yakhluqa الsamaawaati wاlarda bhamsiina alfa sana bhamsiina alfi sana qaala wacarshu cala almaa ilaahay wuxuu qoray qadarada khalqiga intaanu samooyinka dholalka abuurin konton kun oo sanadood ka hor wa carshu calma waxaal carshu cala almaa markaa maqaadiirta la qorayo carshgu wuu jirayo biyaha dushoodu ahaa biyaha ka hooseeya carshiga marka carshigu wuu jiray markii qalinku amarka ilahay isagoo ku socda maqaadiirta uu qorayay bal xadiidku wuxuu tilmaamaya xataa inay biyo jireen carshiga ka hooseeya marka taas waxay caddaynaysaa xagga abuurka qalinka in makhluuqaaday ka horeeyeen inta laynoo sheegayna carshiga iyo biyaha iyo ay ka mid yihiin marka xataa haddii xadiidka loo dabdiyo awalu maa khalaqa allahu اqalm macnuhu marnaba ma noqonayo wixii u horeeyey ilaahay u abuuray qalinka ayuu ahaa haddaynu xataa saa u dabdino macnuu wuxuu noqonayaa wixii horeeyey ee ilaahay uu abuuray ee caalamkan kamid a caalamkan alcaalam aladi khalaqahu llahu fii sittati ayaam caalamkan ilaahay lixdaa maalmood ku abuuray ayaa qalinka ahaa laakiin kuwo kale oo dee ka horeeyey waa jireen ha maqaadiira kuli shay waa caam waxalaale waxaa kownkan ka dhacayo afcaal cibaad iyo wax kalaba ah ayuu shamilsanaya xataa qiyaama eh, asaaca mafhuumkiisu waa maxay yacnaa markaa laga bilaabo ilaa qiyaamaha dhicistiisa suurta afusteeda laga gaadho intaa maqaadiirteedii buu qalinku maa bacda qiyaami saaca qalinku miyuu qoray mafhuumku waxa weeyaan waa maya qiyaamaha dhicisiisa waxaa ka dambeeya qalinku inaanu qorin ayaa laga fahmaya oo kitaabat اlqalm fi lawxi اmaxfuud tantahi ilaa qiyaami saaca maqaadiirta uu qalinku lawxulmaxfuudka ku qoray waxay ku eeg tahay ilaa qiyaamaha dhicistiisa qiyaama dhaco iyo wixii kasii dambeeya ma qorin oo bimacnaa waxaa ilalabad dhici doona qalinkuma qorin ile ma dhammaanayaan afcaasha iyo xarakaadka iyo sakanaadku xataa maa bacda alqiyaam miyay dhammaanayaan jannaa jirta jannadu waa abadi naar baa jirta iyaduna waa abadi hawlaa ka socda makhluuqaad baa qiyaamaha jooga qiyaamana ma laha aakhirana ma laha nihaaye ma le soo ma marka maha macnaheedu qalinku wax walba uu qor suurtagal suurtagalna maba aha waxaa nihaayo iyo bardhamaad lahayn in la qoro waxaad qoraysad qoraalkiisa dhamayn kartaa waa maxay wax bardhamaad leh soo ma laakiin haddaanu bardhamaadba lahayn shaygu miyaad qori kartaad qoraal ku dhamayn karta oo maya taa macnaheedu miya waxa qiyaamaha dhacaya iyo aakhiro ilaahay ma qadarin ma ilahay waa qadaray laakiin qoristan gaarka ah de waata ku timi qof walba in la qoray maqcaduhu min aljanati maqcaduhu min annaar laakiin qoristan gaarkaa baynu ka hadlaynaa la soco ee qalinka ilaahay uu amray waktigaa inuu qoro kuma jirin qiyaame iyo wixii ka dambeeya waxa dhici doona kuma jirin mafhuumka xadiidkuna waa sida culimo tasriixisani waa jiraan alalusi baa kamida fii ruuxi اlmacaani wuxuu ihi waladii yatarajac cinda ana ma kutiba fi lawx ma kaan wamaa yakunu ilaa ywmi اlqiyaama wahuwa muntahaaw ilaa qiyaamaha ayuu ku dhamaanaya qoraalkaas wixii ilaa qiyaamaha ku saabsan wa bacdu اlaahaari tashhadu bidalika wاlmuطlaqu minha maxmuul calى اlmuqayad adilada iطlaaqday ee tihi wax walba qor maqaadiir alashyaa saa u iطlaaqday waxaa qeydeysa adilada tilmaamaysa qoraalka qalinku fi lawxi maxfuud uu ku qoray biamri illah inuu ku ekaa ilaa qiyaami saaca waana sida dee xadiidkanba xataa qiyaami saaca shekhu islaam ibnu taymiyana arrintaa waa tilmaamay laba kitaabuu le ku tilmaamay buqyat lmurtaadka wuxuu ku yihi hadalkiisu waa dheeryahay whada yubayinu inamaa amaraw xiinaydin an yaktub miqdaara hada اkhalq ilaa qiyaami saaca lam yaktub xiinaidin markaa ma qorin marar kale in la qoray waa wax dhici kara nusuusta qaarna qoraal kale waa sheegaysa laakiin qalinku markaa ma qorin maa yakunu bacda dalika qiyaamuhu markuu dhacee suurta laafo dabadeed waxa dhacaya waay kadalik kitaabkiisa asafdiya isna saasuu ku sheegay uktub ma huwa kain ilى ywm اlqiyaama wa hada ishaaraة ilى kitaabati ma fi hada اlcaalam alkain ilى ywm اlqiyaama laa kitaabata maa yakunu bacda dalika haddaad tira soo tiri riwaayadda tirmidi ku timi ila alabad waxay culimadu dhahdeen abad waxaa looga jeedaa azamaan awiil luqada carabeedda macnaha waa ugu yimaadaa ee loogama jeedo ilaa maa laa nihaayata lahu waxaan nihaaye bardhamaad lahayn lamaba qori karaba abad oo wakti dheer looga jeedana xataa qur-aankay ku timi ilahay wuxuui maruu ka warramayey nabiy ibraahim iyo waladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa buraau minkum mima tacbuduuna min duuni illah kafarna bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abada macnaheedu ma weligeedba weligeed mayagaa jirayaba aajaal bay leeyihi yaana wakti awiila weeye walihaada baaba la qaydoo la yihi xataa tu'minuu billahi waxda hadday aba tilmaamaysa fi laaya ilaa maa laa nihaayata lahu laguma qaydeen ilaa aada muuminiin ka noqonaysaan laguma qaydeen marka abad waa bimacna zamaan awiil xadiidkana riwaayadda tirmidi bay ku timi saasaa looga jeeda culimada badan saa tasriixisay waxaa ka mid ah alqaari fii mirqaati almafaatiix sharx almasaabiix waayo qalinku qoraalkiisu inuu dhammaaday bay nusuus tilmaanta soo ma jafa اlqalm ruficat الصuxuf soo ma marka u dhamaaday qoraalkiisa waxaa ilaa aakhiro dhacayaa mi u dhamaaday mi nihaaye leey nihaaye ma leh waay falaysa mini yatabarau minhu beri baan ka ahay wey wala min alfaad اlwaciid iimaankii waajibkaa qof la yimi maaha weyaan macnaheed takfiirna waa loo isticmaalaa ereyga waxaan takfiirahayna waa loo isticmaalaa markaa nasfi takfiir maha wajhu dilaalati alxadid cala maqsuudi ilbaab ma fiihi min tabaru'i nabiyi minman lam yumin bilqadar xadiidka waxay ku jirta nebigu inuu beri ka noqday qofka aan qadarka rumayn wa daliilu calaa ana cadama aliimaani bihi kabiiratu min kabaa'ir اdunuub taasina waxay tusinaysaa rumayn la-aanta qadarku inay tahay dembi weyn dembigaa weyn markaa dee ilaa xadd gaadhsiisan adaliil haali wa fii riwaayati libni wahbin buu yihi waa odhan kartaa musanifku wa fii riwaaya buu yihi maxaa adigu xadiid saddexaad uga dhigta waxaan xadiid saddexaad uga dhigay fi lxaqiiqa hada laysa riwaayata min riwaayati xadiidi cubaada ibni saamit ma aha riwaayo kamida xadiidka ibnu saamit riwaayaadkiisa cubaada ibnu saamit riwaayaadkiisa bal wa xadiidu mustaqil xadiidka cibaada ibnu saamit xadiid ka madax banaan weeye marka laa yasixu an yuqaala fi mili wa fi riwaaya in xadii inta xadiid la sheego haddana xadiid kale oo ka madax banaan la keeno oo xadiidkaa kale marka la sheegi laha fi riwaaya wax saxa maha marka waa wahmun min almusanif waa xadiid mustaqil wa fi riwaayati ibni wahbin ibn wahb abd llahi bn wahb waa imaam hiqa wey kutub buu leey ka mid yahay aljaamic qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam faman lam yumin qofkaan rumayn bilqadari qadarka khayri wa shari axraqahu llahu ilaahay waa ku gubaa dhab ahaan waa ku gubi doonaa binnaar marka ibn wahab kitaab uu leeyahy kitaab lqadar la idhaah ayuu xadiidkan ku wariyey ibn abi caasimna fi sunu ku wariyey lafdigiisuna waxa weeye alqadaru calى hada man maata calى gayri hada adklahu llahu الnar waana xadiid sanadkiisu waa xasan yahay axraqahu llahu binaarna cadabahu llahu fi الnaar wey ilaahay naartuu ku cadaabayaa likufrihi hadduu cilmigii ilaahay saabiq ahaa diiday aw bidcatihi oo bidcada lafteedu waa min muujibaati الnaar waxyaabaha naar lagu mutaysto ayay kamid tahay wجه dilaalة الxadiiث calى maqsuud الbaab ana fiihi alwaciida bاlإxraaqi bالnaar calى man lam yumin bاlqadr waxaa ku jira goodi loogu goodiyey qofkaan qadarka rumayn naar lagu gubi doono milu hada tarkiib laa yaati fi khitaab sharci ila fi lkaafiriin tarkiibka noocaasina sharciga wuxuu ku yimaadaa isagoo ku saabsan kuwa gaalada ah daliil raabic marka hore saddex baynu sheegnay laakiin dee ah, laba xadiid qura iskaga dhigay musanifku ayaynu kala qaado laba xadiid qura iskaga dhigay aynu kala qaado qaala wafi lmusnadi wsunani can ibni daylami qaal ataytu waxaan u ubay bna kacbin faqultu waxaan idhi fii nafsii fii qalbii qalbigayga shayun baa ku sugan oo min ashubahaati washukuuki ah shubahooyin iyo shakiye ah min alqadari qadarka xaggiisa kaga sugan faxadinii ii sheeg bishayin shay min alaxaadiii ah lacala allah allah waxaan ka rajeynayaa yudhibuhu waxaa qalbigayga ku sugan inuu tagsiiyo min qalbi qalbigay uu ka tagsiiyo faqaala wuxuu yihi ubay bnu kacab low anfaqta haddaad bixiso mila uxudin uxid oo kale oo dahaban ah maa qabilahu llahu ilaahay ma aqbaleen ninkaadi kama aqbaleen xataa tumina biqadr ilaa qadarka rumayso wataclam aada yaqiinsato ana maa asaabaka waxa kugu dhaca lam yakun inaanu ahayn liyukhtiak yani wuxuu ilaahay qadaray inuu kugu dhaca inaanu sina kuu gafayn wamaa akhtaaka wuxuu ilaahay qadaray inaanu kugu dhicinna lam yakun inaan liyusiibaka inuu kugu dhaco walow mutta haddaad dhimato calى gayri hada caqiida mid aan ahayn adoo ku dul sugan lakunta min ahli naar ahlunaar baad kamid ahaa qaala faataytu waxaan u imi ui ibnu daylami cabdالlahi bn mascuud xudayfa ibn yaman zayd bn haabit kulluhum dhammaantood ay kul waaxid min mid kastoo iyaga kamida xadaanii wuxuu igu waramay bimili dalika waxa ubay ibnu kacab iu sheegay oo kale can الnabiyi salى الlaه alيه wasalam isagoo ka warinaya musanifku markuu leeyahy wa fi musnad waa musnad imaami axmed asunanna asxaabu sunan oo dhib xadiidka ma warin abu dawuud baa sunantiisa ku wariyey iyo ibnu maaja kadalika xaakim waa wariyey fi mustadraki wa kan musanifku yihi xadiidu صaxiixu rawahu xaakimu fi صaxiix marka mustadragii ayuu ku iطlaaqay صaxiix sida saxdana dee mustadraku ma kitaab xadiidiisu ay wada صaxiix tahay marka xadiidkana sanadkiisu waa xasan waqad xasanahu shaykhuna muqbil alwaadici fi saxiix muslim laakiin saxaabada uu tiiriyey waa cabdillahi bn mascuud iyo xudayfa ibnu yaman iyo zayd bn thaabit iyo ubey ibnu kacab xadi xadiiuhum mawquufu ila dhammaantoodba xadiidkooda waa mawquuf marka laga reebo zayd ibnu thaabit faxadiiuhu marfuuc marka xadidka waa marfuucu min xadiidi zaydi mawquufu min xadiidi اaakhariin ibn daylami waa taabiciyu wasmuhu cabdullaahi bnu fayruuz addaylami wuxuu hi ataytu ubay bna kacbin waxaa laga qaadanaya qofka muslimka ah masaa diinta wax kamida markay shubha kaga soo aroorto ama uu shaki ka galo an yasala ahla cilmi bاdiin inaanu isagu isu fatwoon ama aanu shubhada ku go-aan gaadhin oo in shubha lagu go-aan gaadho ama shaki diilaamay karta ama in ibtidaac lagu dhaco oo madhab bidcaha qofku u galo ama in kufriya gaalnimo lagu dhaco qofku zandaqe iyo ilxaad iyo wax la mid a inuu qofku waxa weeyaan u tallaabo waana sida maanta dhalinyaro fara badani ay sameeyaan cid baa mas'aladu masaa'il diin ka shaki gelinaysa ama shubha lagu soo aroorinaya halkuu ahlulcilmiga uga tegi lahaa oo uu dawo u doonan lahaa ayuu shubhadaas iyo shakigaas uu isagu isku abuuray ama cid kale ay ku abuurtay ayuu ku go-aan gaadhaya fayatruku diinahu dabetana diintiisii buu ka tegaya ilaahay baa wuxuu amray ciddii aan garan ahayn diinta cidda garanaysa inay weydiiyaan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun jawaabta ahlulcilmiga ee waxyiga ku dhisani waa tiryaaqun sharciyun waa tiryaaq sharci ah waa dawo shareecada laga qaato ereygaa tiryaaq wuxuu xusuusiyey hadalaa dhegeystay oo nin oday uu ku hadlayey oo uu lahaa waxa weeyaan waxaa culimadu ay yidhaahdeen qabriga macruuf alkarki waa atriyaaq mujarab waa dawo la hadalka culimada qaar waa laga soo wariyey sida ibraahim alxarbi oo kale laakiin kamau ansixin oo sanadku waa daciif qolooyin kale ka dambeeyey oo hadalka noocaasa laga wariyey oo ka sugnaadayna waa jiraan laakiin waa inaynu fahno inay ujeedaan qolooyinka sidaa yidhi inay ujeedaan macnaa in ilaahay la baryo iyadoo qabrigaa la joogaa waxay sabab u tahay inuu ilaahay ducada aqbalo umana jeedaan macruuf alkarki laftiisa oo meyda inta qabrigiisa la dul tago in la baryo ayaa ayaa dawo ah oo wax lagu helaya الذahaبي raximه الlahu taعaalى markuu hadalka ibrahim xarbi soo naqilay fii sir aclaami nubalana saasuu ku fasiray inay saas waxa weyaan ay ujeedaan qofka hadalkaa la jeeda ibraahim alxarbi oo meyita ayaa isaga laftiisa la baryayaayoo deetana baryadiisaasaa ah, dadka wuxu taraysa oo isagaa dadka wuxu qabanaya kaasi waa mushrik wey oo meyd buu dee baryi wax weydiistay meydkana camalkiisu uu go-ay naftiisaan wuxuu qaban karan cid kalen wuxuu qabtay iska daaya marka dahabi wuxuu odhanaya waktiyada qaarkood ay u barakeysanyihin baa meelaha qaarkoodna loo odhan karaa waa waa barakeysanyihin meelaha waxaa kamid noqon kara qubuurta ambiyada iyo rususha iyo saalixiinta iyo saas o masalada u dhigaya marka horta masalada siday u wadaan waa taas ee in qubuurta la tago oo la baryo maaha inay culimadaasi waxa weyaan isugayaan bal taas waa shirki akbara oo milada iyo diinta lagaga baxayo weyaan taas waayo baryada noocaasa ilaahay baa la gaara wuxuu ilaahay la gaariya cid kale in la siiyaana waa kufriyo shirki in badanna kitaabka way nagu soo martay masaladan kale haddaba u kaalay in qabri min alqubuur la yidhaahdo adducaau cindahu waa mustajaab haddii qabriga agtiisa ilaahay lagu baryo ducada ilaahay wuu aqbalayaa maxaa u daliila hebel baa yihi sideeduba daliil ma noqoto hebel hadalkiisu daliil buu u baahan yahay ilahay baa subxaana watacaala yihi fain tanaasactum fi shay faruduuhu ila اllahi warasuul wixii la isku qabto ma saxbaa ma khalad baa sheekow kaa saari mayse hebel baa yidhi culimaa tidhi waxaa kuu taala qul haatu burhaanakum kuntum saadiqiin ilaahay ma yihi rasuulku alayh salatu salaam ma yihi sidan dad badan oo saalixiina baa waktigii nebiga calayh salaatu wasalaam joogay kuwo iyagoo nool uu rasuulku yihi duco weydiista waa jireen se uweys oo kale laakiin ma dhacday marnaba inuu rasuulku calayh salaatu salaam yihi dadkaa saalixiinta dhintay haddaad doonaysaa ilahay inaad baridaan qubuurtooda dul tago halkaa ilaahay ku barya qubuurtoodu barakay leedahay oo ilaahay ducada halkaa waa ku aqbalaya ma dhicin wax daliilo oo qur-aan ama xadiid saxiixoo nebiga ka sugnaado masaladaa sheegaya ma jiro ummaddan qaybteedii hore ee khayrka badnayd ee rasuulku yihi khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum axad kamida oo sidaa yidhi ma jiro qabriga nebiga ma qabri ka sharaf badan baa jira miyay dhici jirtay saxaabadu markay ilaahay baryayaan inay qabriga nabiga la dul yimaadaan lam yasixa shayun fi dalik wax ansaxay oo sanad saxa leh oo masaladaa ku sugnaaday haba yaraatee ma jiro bal cidday arkaan inay qabriga nebiga ducada la soo doonanayaan sida cali ibn اlxasan iyo ahlulbeyt badan laga soo wariyey way ku inkiri jireen in qabriga nabiga ducada lala soo doonto halka ilaahay lagu baryo waa inkiri jireen arrinta noocaasi iyadoon marka horeba asal lahayn mar labaadkana waa dariicatun ila shirki waddo shirki weeye oo dadkii in badani ma kala saarayaan in ilaahay halkaa lagu baryo iyo in qofka qabriga ku jira la baryo waxaana waaqica oo aan qarsoonayn in in badan oo dadka kamida ah dadkaa qubuuraha tagaa ay baryayaan dadka xabaalaha ku jira oo iyaga laftooda wax weydiisanayaan in badanna waynu aragnay in badanna youtubekay kay ka buuxda iyagoo toos u baraya arrinta noocaasi aan la gabanahayn oon qarsanahayn masalada ku saabsan tabarugana waynu ka hadalay oo dee baab dhan baaba masaladaasi aynu kaga hadalay qawaacidna waynu u sheegnay iyo faahfaahin fara badan in la idhaahdo qofka hebel baa laga barakeysanayaa xayan aw mayitan isagoo nool ama dhintayna wax nas uu tusiyey ma aha waxaanaynu sheegnay tabarugu inuu tabaruk bidawaat in qof shaksiyadiisa iyo jirkiisa iyo laftiisa laga barakaysta inay nabiga ku gaar ahayd oo ciladu aanay ahayn salaaxa oo qura ciladu ahayd istifaa llahi linabiyihi doorashada ilaahi subxana wa tacaala nabigiisa uu doortay walihaada baanay saxaabadu mid dhintayo mid nool toona nebiga dabadii baraka aanay ka raadin xataa raggii jannada loogu ballan qaaday iyagoo adduunya dusheeda jooga sida abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo iyo saxaabadii kale taasina waxay daliil cad u tahay sida ashaatibi fi lmuwaafaqaat uu ku sheegay inay aaminsanaayeen arrintaasi inay ku gaar tahay nebiga calayh isalaatu wasalaam waayo xataa mar qurana ha noqotee mar un samayn lahaayeen hadday arintaa jawaaskeeda iyo banaanideeda arkaan hal qof xataa ha noqotee mar un bay samayn lahaayeen oo inay ka wada tagaan may dhacdeen marka arrinka noocaasi ahi arrin wanaagsan maaha iyadoo oo mas'alada kale meesha imanaysaana ay tahay yaa adiga kuu sheegay qofkani inuu barako leeyihi man akhbaraka bi hada bal inuu muumin ahaayo iimaanu ku dhintay kayfa carafta saad ku garatay ta kale qofkii dhintay ee qabriga lagu aasay hal huwa mawjuudun fi lqabr qabriga miyuu joogaa mise intaha mise wuu oo jirhkiisii ciidda ayaa cuntay ile ambiyada ayuunbaanay jirkooda ciidda cunin oo xabaal maranoo cidiba aanay ku jirin baad ayaad ku lugoosantay oo aad ku dul wareegaysa ad ka raadinaysa marka masaladaasi hadalkaasi ay xusuusiyey aan ihi fajawaabu ahli lcilmi almabni cala lwaxyi tiryaqun sharciyu hal tusaalaan keenaya oo tilmaamaya markay shubahaad iyo ishkaalaad ku galaan inaad ahlucilmiga ula noqotaa sida ay muhimka u tahay dawo diineedna ay kugu tahy muslim wuxuu ku wariyey saxiixiisa can yaziid alfaqiir wuxuu ihi shakafanii ra'yu min ra'yi lkhawaarij waxaan la dhacay oon ka helay oon aada u jeclaaday ra'yi ka mida ra'yiga khawaarijta marka waan baxay buu leeya anoo la socdaa koox khawaarija xajkaan ku soconaa maxay doonayaan waxaanu doonaynaa bu ihi inaanu xajka gudano markaanu xajka dhammaysanana inaanu seefaha afaysanno oo dadka aan qoorta ka guro saasuu leeyahy fakharajna fi cisaabati dawi cadadi nuriidu an naxuja uma nakhruj calى الnaas kadib waxaanu soo marray bui magaalada madiina waxaanu la kulanay jaabir ibn cabdillahi waa صaxaabigii oo xadiidkii nebiga masaajidka ku akrinaya oo tiir tiirarka masaajidka nebiga kamida ku tiirsan deetana wuxuu soo maray xadiidkii jahanamiyiinta ee dad jahanamo galay oo ku gubtay laakiin iimaan quluubtooda ku sugnaayo tawxiid oo iimaankii iyo tawxiidkii lagaga soo saaray qaarna bishafaacati shaaficiin lagaga soo saaray dabeetana waxaan idhi saaxiibkii rasuulka ilaahay waxaanaad sheegaysaa waa maxay soo ka ilaahay yihi inaka man tudkhil الnaara faqad akhzayta sidee dad naarta galay looga soo saaraya soo ka ilaahay yihi qofka aada naarta waa ducadii muminiinta ilaahay sheegay qofkaad naarta geliso waad hoojisay soo ka ilaahay yihi kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha mar kastoy doonay kasoo baxaan madaxa laga garacayo waa lagu celinaya waxaanad ku hadlaysaa waa maxay markaasuu ma akhrida s ha ma maqashay maqaamu markaasaan idhi ha waa maqaamu muxamadi almaxmuud aladi yukrij اllahu bihi man yukrij waa shafaacada nebiga alayh isalaatu wasalaam cidduu ilaahay uu doono naarta inuu ka saaro kaga soo saarayo dabeetana wuxuu ka sheekeeyey siraadka iyo biriishka jahnamo la duldhigayo dadku inay dul marayaan iyo wax badan buu ka sheekeeyey buui kadibna wuxuu sheegay axaadiadii tilmaamaysay dad in naarta laga soo saarayo marka eeg fahm la-aanta waxaa ka mid a ah qofku inaan nusuusta jamcin nusuustan tilmaamaysa dad naarta gale oon laga soo saarayn iyo tan tilmaamaysa waa in la jamciyo maxaana lagu jamcina waxa nusuusta ku cad oo cidda laga soo saaraya waa ciddii iimaan ku dhimatay dembigoodana naarta ku gashay ciddana laga soo saarahayna ku waarayaana waa ciddii kufriya gaalnimo ku dhimatay akhriju min annaari man kana fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan marka wuxuu yihi farajacnaa waanu dib baanu isugu noqonay qulnaa wayxakum atarawna sheika yakdib calaa rasuuli illah ninkaa sheekee odaygaa ma miyaad u aragtaan miyaad umalaynaysaan aturawna miyaad umalaynaysaan ama atarawna ataclamuun inuu been rasuula ka sheegay farajacnaa falaa wallahi maa kharaja mina gayru rajuli waaxid dhammaantay madhabkii khawaarijta waanu ka noqonay hal nin baa ku adkaystay markaa bal eeg caalimkaasi siduu madhabkaa xun ee weliba dhibkiisu uu mutacadigiyo dadka usoo tallaabayo siduu ilaahay ugaga daweeyey waqaca fii nafsihi shay min alqadar ay waqaca fii qalbihi shubahaat washukuuk tatacalaqu bilqadar weyaan macnu bishayin lacala allaha an yudhibahu min qalbi taasi waxay daliil u tahay inay arrintu ka dhabahay xaq uu doonayo shubahaadka inuu iska suuliyo uu doonayay isla markaana inuu yaqiinsano waxyi mooyaane wax kalena shubahaadka ka suulinahay marka calayka bilwaxyi laakiin waxyiga si saxa u faham saxaabadaas iswaafaqoodu wuxuu tusinayaa dadka waxa qura midayn kara waa xaq ahlu sunnana inay cala alxaq yihiin waxaa tusiiya ama adiladeeda kamida sida aimadu ay sheegeen sida samcaani oo kale kitaabkiisa alintisaar liahli xadiid in calى mari الduhuur wاlcusuur wa calى sacati اlbilaadi wاlamaakin in caqiidadoodu ay waaxid tahay ahlu الsuna caqiido qura inay wada aaminsan yihin oo aanay isku khilaafsanayn halka madaahibta kale o dhan haddaad khawaarij soo qaado waa imise firqo oo kale caqaa'id duwan almuctazila alashcariya wakadalika firaqa kale ashiica waa imise firqo lakin ahlu اlxadiid ahlu الsuna asalafiyin caqiidatuma waaxida isma khilaafi karaan ma iskhilaafaan fiqi bay isku khilaafi karaan waxay isku khilaafi karaan xuduud nafsiya isku khilaafaan baa dhici karta oo laba sheekh tusaale ahaan ay iskhilaafaan ay tahay ri'aase isku khilaafaan ama xuduud dunyawiya isku khilaafaan oo shaydaanku taxriish uu ku sameeyo oo ay iscaayaan oo iska sheegaanoo kutub iska qoraan lakiin marka muctaqadkooda la eego xataa labadaasi muctaqadkooda waa maxay waaxid hada daliilu calى anahum calى اlxaq wajhu dilaalat اxadiid calى maqsuud ilba waxay ana fi ana man lam yumin biاlqadar fahuwa min ahli الnar qofka aan qadarka rumayn inu ahlu naar yahay bu xadiidku tilmaamaya wa ahlu الnar aladiina hum ahlu alkufaar ahlu naarka ahlu naarka dhabtaa ahi waa kufaarta ilay muminiinta naarta galay ehelkeedii dhabtaha maaha waa kasoo baxayaanbe kuma warayaani wallahu subxana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin